بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا walaalayaal waxaynu ka warramaynay silsiladii taariikh nololeedkii khaalid ibnu lwaliid almakhsuumiy sayfullahi almasluul khaalid ibnu waliid oo ahaa reer bani makhsuum ahaana seeftii allah ee galka la-ayd taariikh nololeedkiisii radia allaahu canhu wa ardaa alla raalliha ka noqdo hana raalligeliye walaalayaal saxaabigan waxaynu ka soo warramnay xalaqaadkii hore qaabkii markaa ama duulaanadii uu kaga soo horjeestay muslimiinta gaar ahaana duulaankii ama dagaalkii khaswatu uxud ayaynu kasoo warramnay iyo in uu ahaa isagu ninkii sababay inay muslimiintu ay jabaan kadib markii uu ka faa'iidaystay jaaniskii iyo fursadii markaa uu helay ee nimankii rumaadka ahaa ama nimankii shiishiqaanka ahaa markii ay buurta ay ka daateen inuu jaaniska uu ka faa'iidaystay oo uu guul weyn u horseeday nimankii reer quraysheed walaalayaal wixii ka dambeeyey dagaalkii uxud khaalid ibnu weliid wuxuu noqday hoggaamiyaha ciidan ee reer quraysheed guutooyinka ama katiibooyinka waaweyn ee meelaha la mari waayey ayaa mar walba loo magacaabi jiray oo markaa uu xilkeeda uu qaadi jiray iyo mas-uuliyaddeeda dagaalkii labaad ee ay muslimiinta isku arkaan wuxuu ahaa dagaalkii al axzaab ama khandaqa loo yaqaano oo ahaa dagaal ay ka qayb galeen carabtii reer quraysheed iyo carabtii markaa nimankii reer bani qadafaan iyo yahuuddii markaa reer bani qurayda sababta dagaalkaasina waxay ahayd walaalayaal niman yahuudeed oo deganaa magaalada madiine oo reer bani nadiir la dhihi jiray ayaa magaalada madiine laga saaray kadib markii ay dhagar u maleegeen muslimiinta iyo nebigaba nimankii hadaba madaxdoodii oo nimankii markaa madaxda u ahaa yahuudda reer bani nadiir oo la odhan jiray salaam ibnu abilxaqiiq iyo iyo xuyay ibnu akhdab iyo iyo kanaan ibnu rabiic raggaasa intay israaceen waxay aadeen magaalada maka reer quraysheed ba u tageen waxay ku booriyeen oo ku soo kusoo dhiirigeliyeen dagaalka dhane moxamed iyo magaalada madiina intaasoo keliya kumay ekaanina waxay aadeen carabtii kale ee reer bani qatafaan waxayna iyagana ku soo dheeri geliyeen dagaal ka dhana nebiga iyo muslimiinta subxaan allah ciidamadii markaa reer quraysheed iyo kuwii reer bani qatafaan iyo ciidamo kale oo carabtii kale ee reer kanaana iyo axaabiish kuwa la dhaho dad yow isuruursado xilfi wadaag oo carbeed oo magaalada maka agteeda deganaa ayaa isu soo raacay waa toban kun oo ciidana lix kun oo markaa reer kadafani uu hogaaminayo ninkii la dhihi jiray cuyayna ibnu xusni alfazaariy iyo markaa afar kun oo reer quraysheedo uu hogaaminayo abaasufyaan waxay isi soo tumeen duleedka magaalada madiina gaar ahaana buurtii uxud walaalayaal sidoo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu ogaaday socodkaas iyo dhaqdhaqaaqa nimanka carbeed ay doonaya inay kusoo weerar kusoo qaadaan magaalada madiina markiiba muslimiinta ayuu la tashaday kadibna saxaabigiisii markaa salmaan alfarisi radi allahu canhu ayaa markaa u ishaaray nebiga in uu qodo god weyn magaalada madiina laba xarateen oo laba buuroodoo waaweyn ayaa ku yaalay markaa labadaa buurood iyaga lagama soo geli karo dhanka kalena waxaa ku yaala meel markaa kayn ah oo ay jiq tahay oo markaa aan lasoo geli karaynin ama ay adag tahay in laga soo gudbo dhankali ayay ka bannaaneed dhankiiba markaa god weyn laga qoday god markaa qiyaas ahaan ama halbeega maanta aynu ku qiyaasi karayno dherarkiisii inuu ahaa kun mitir balliciisii xaggan ahina uu ahaa afar mitir gunta hoosena uu qodnaa saddex mitir celcelis ahaan walaalayaal godkaasi markaa wuxuu u muslimiintii iyo nimankii carbeede markaa weerarka kusoo qaadiyey magaalada madiina ninkii haddaba xuyay ibni akhtab la dhihi jiray intaasoo keliya kumuu ekaanin ee yahuud la dhihi jiray reer bani qurayda oo deganaa markaa magaalada madiina ayuu u tegay yahuuddanna waxay wadaagay la lahaayeen muslimiinta oo waxay heshiis kula jireen oo ballan iyo axdi ay kala qorteen muslimiinta yahuudii reer bani qurayda ninkii madaxda uu ahaa ayuu u tegey oo la dhihi jiray markaa kacab ibnu asad ninkii markuu arkay xuyay ibnu akhtab oo soo galay ayuu kacab albaabka soo xidhay xuyay ibna akhtab wuxuu dhahay intuu qayliyay ji'tuka bicizi dahri kacab ibnu asadow waxaan kuula imi buu yidhi sharaftii adduunyada oo dhan waa tan reer quraysheed buu yidhi oo waan kuu keeno duleedka madiinay taagan yihiin waa kuwan carabtii kale reer bani qadafaan iyaguna halkeeday taagan yihiin maxaa kaa reebaya sharafta ayuu ku dhahay ninkii kacab ibni asad wuxuu dhahay moxamed wax wanaagsan un baan ka arkay buu yidhi heshiiska intaan kula jirayna waan ku tanaaday oo khayr iyo barako iyo bashbash iyo barwaaqaan ku gaadhiyo amni ayaan ku gaadhiyo nabadgelyo ee igala noqo ayuu yidhi xuyay ibni akhtab wuxuu dhahay maya ee wuu ku celceliyey wuu ku celceliyey ilamaa kacab ibni asad uu ka ogolaaday in uu buriyo heshiiskii muslimiinta uu kula jiray dabadeedna uu ka xadhka baxo oo uu ka xadhka siibto axdigii iyo ballantii uu dhigay subxaanallah allah ballanburintaa weyn iyo khiyaanada qaranna uu ku kacay oo uu ku biiray ciidamadii markaa carbeed ee weerarka ku qaadiyey magaalada madiina walaalayaal magaaladii madiina godkii weynaa waxay isku dayeen inay eh, nimankii carbeed ay dhaafaan ama inay ka gudbaan muslimiintana hareerta kale ayay taagan yihiin warmahoodii iyo fallaadhahoodii iyo saanadoodii dagaalka ayaa markaa u dhammaystiran ciddii isku dayda inay ka soo gudubtana shiish baa ku dhacaya ama waran ama dhagax ama wixii lagu tuuro markaa waxaa ka mid a markaa raggii ugu khatarsanaa ee ciidankan ugu khatarsan hogaaminayey ee isku dayay inay kasoo gudbaan meesha waa khaalid ibnu lwaliid almakhsuumiy meeshuubu isku dayay subxaan allah way u suurtoobi weyde wuxuuna wajahay katiibo ama guuto uu hogaaminayo rasuulku maalintii uu u lahaa khaalid waxayd maalintii ay ugu adkayd oo muslimiinta dhib badani ay soo gaadhay oo xitaa salaadii duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishe muslimiintu mabaysan tukaninba oo way ku mashquuleen dagaalka nimankaasi ay doonayaan in ay kasoo gudbaan godka subxaan allah mowqifka sidaas iyo dhacdada noocaasa ilaahay baa qur-aankiisa inooga warramay subxaanahu wa tacaala suurat laxzaab suuradda saddex-iyo soddonaad ee qur-aanka waa kii alla lahaa subxaanahu wa id jaauukum min fawqikum wmin asfala minkum waid zaaqat alabsaaru wbalaqat alquluubu alxanaajira wtadunnuuna billahi dunuuna hunaalika btuliya almu'minuuna wazulziluu zilzaalan shadiida bal siduu alla u sifaynayo u fiirsada walaaliin wuxuu dhahay rabbi subxaanahu wa tacaala id jaa'uukum waxaad xustaan markay idinkaga yimaadeen min fawqikum xagga sare yacni dhankii bari bay idinkaga yimaadeen wa min asfala minkum iyo dhankii hooseba way ka soo baxeenoo yahuuddii reer bani quraydana iyaguna ballantiibay buriyeen oo waxay ku biireen colkii iyo cadowgiibay ku biireen subxaan allah waid zaaqat alabsaaru wa balaqat alquluub alxanaajir indhihiina way iisheen quluubtii iyo wadanayaashiina argagax ayay markaa ruxmeen oo ay soo gaadheen halkan dhuunta ay soo gaadheen wa tadunnuuna billahi dunuuna oo aad malaynayseen alle ka malaynayseen malooyin subxaan allah talo miyaa la xasuuqaya talo ma waxaa nagu dhacaysa ibaada jamaaciya miyaa la xadhkasiibaya miyaa nala baabi'inaya subxaan allah laa ilaaha ila allah sidaasuu alle subxaanahu wa tacaala uu dhahay oo wuxuu yidhi hunaalika btuliya almu'minuuna wazulzilu zilzaalan shadiida mowqifkaa iyo dhacdadaas iyo goobtaas ayaa lagu gilgilay muslimiinta subxaan oo lagu ibtileeyey oo lagu ikhtibaaray oo imtixaan weyn ay la kulmeen welibana dhulgariir ama gariirkii ugu darnaa ayaa asiibay muslimiinta yaa waramo sifaynaya allah baa sifaynaya subxaanahu wa tacaala walaalayaal dagaalkii wuu xoogaysmay meeshii markaa godkaas ayaa markaa qolana waxay isku dayaysaa inay kasoo gudubto qolana way difaacanaysaa ilaa ugu dambayn walaalayaal ilaahay uu soo diray junuuddiisii ama ciidamadiisii oo nimankii carbeed waxaa qaatay dabayl daran oo baraf iyo qabow wadata ayaa markaa waxay xambaaratay aaladoodii dagaalka saanadii dagaalkay ku dagaalamayeen iyo markaa wixii ay ku safrayeen iyo taandhooyinka dhisteenba kadibna way firdhadeen oo waxay ka ordeen magaaladii madiina waxayna ku laabteen meeshii ay ka yimaadeen halkaana allah subxaana wa tacaala waa ka sifeeye qur-aankiisa ku leh waradda allahu aladiina kafaruu biqaydihim lam yanaaluu khayra wakafa allahu almu'miniina alqitaal wa kaana allahu qawiyan casiiza alla wuu idinka celiyey kuwii gaaloobay cadhadoodii waa celiyey wakafa allahu almu'miniina alqitaal allana wuu ka kaafiyey muuminiintii inuu dagaal uu dhaco subxaan allah allana waa ka awooda badan ee xoogan ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu dhahay sidoo kale rabbi wuxuu ka warramay yahuuddii reer bani qurayda ee iyaguna gacansaarka siiyey nimankii reer quraysheed yagana in la edbiyey oo muslimiintu ay edbiyeen iyo qaswadii ama duulaankii la dhihi jiray walaalayaal ghaswatu bani qurayda ayuu allana subxaanahu wa uu ka warramay waanzla aladiina daaharuuhum min ahli lkitaabi min sayaasiihim waqadafa fii qulubihim alrucba fariiqan taqtuluuna wata'siruuna fariiqa waawraakum ardahum وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا ربي وحو سبحانه وتعالى kuwii markaa reer ahlulkitaabka ahaa waa yahuudi reer bani qurayde ee iyaguna dhifoyskooda ka soo baxay waxaa lagu tuuray quluubtoodii argagax iyo markaa cabsibaa lagu tuuray kolkaa qolana waa layseenoo waa disheen qolana waa qafaalateenoo maxaabiis baa ka dhigteen wa awrathakum wuxuu alla idin dhaxasiiyey idin dhaxal siiyey ardahum dhulkoodii ay deganaayeen subxaana allah wa diyaarahum iyo guryahoodii wa amwaalahum iyo xoolahoodii wa ardan lam tata'uuha iyo dhul aydan cagba dhulka soo dhigteen subxaan allah oo ay ragilaashanayeen laa ilaaha ila allah marka ilaahay baa subxaanahu wa tacaala muslimiintii u hiiliyey oo uga hiiliyey markaa nimankii gaaleed ee isu soo uruursaday iyo yahuuddii markaa isu soo uruursatay ee markaa dagaalkii axzaab cabsida badan meesha muslimiintu ay kula kulmeen walaalayaal khaalid ibnu waliid dagaalkan iyo mowqifkan haddaynu dul istaagno waxa loo xil saaray baynu nidhi yacni katiibadii iyo guutadii ugu adkayd ee wajahaysay nebiga sala allahu calayhi wasalam gaaladuna way ogeyd oo way ka dharagsanayd in nebigu calayhi salaatu wasalaam cid u dhiganta bani aadamka shajaacadiisa iyo geesinimadiisa in aanay jirin ninka keliya iska soo xuleen ee ay dhaheen moxamed ha ka hortago guutada uu hogaaminayo khaalid ibnulwaliid ayuu ahaa subxaana allah leanno waxa weeye iyo nin aan cabsanaynin iyo nin askariya oo markaa militariya oo markaa geesinimo looga hadhay wey walaalayaal intaa haddaynu kaga soo gudubno dagaaladii ama guudooy ama ama aan dhaho duulaanadii markaa khaalid ibnu waliid iyo markaa walaalayaal isku arkeen muslimiintu aan u imaado qaabkii uu islaamay khaalid ibnu waliid almaqzuumiy sayfullahi almasluul walaalayaal culimmadeennu way isku khilaafeen xilligii markaa uu islaamay ama waqtigii bidabdi yacni uu islaamay saxaabigan khaalid ibnu waliid almakhsumiy radi allahu canhu wuxuu ibnu cabdilbari filistiicaab uu kusoo aroorinayaa in ay jiraan saddex riwaayadood oo kala duwan oo qola ay leeyihiin wuxuu islaamay subxaan allah intii u dhaxaysay bayna alxudaybiya waalkhaybar yacni heshiiskii xudaybiya iyo dagaalkii khaybar intii u dhaxaysay ayuu islaamay markaa wixii ka dambeysay dagaalki heshiiskii xudeebiyana wuu soo hijrooday khaalid sidaasay qola tidhi oo riwaayad saa sheegays qolo kale waxay dhaheen maya wuxuu islaamay sanadkii shanaad ee hijriyada ayuu islaamay qolo kalena waxay tidhi sanadkii sideedaad ayuu islaamay oo waa soo raacay markaa camruhu ibnulcaas iyo cuhmaan ibn talxa marka riwaayooyinka kala duwan baa jira marka riwaayadda ugu saxiixsan ee markaa ugu caafimaadka qabta waxa weeye waa riwaayada uu soo aroorinaya imaamu albukhaariy raximahu llahu raxmatan waasica fi saxiixixi ee uu tilmaamayo inuu khaalid ibnu waliid dagaal heshiiskii markaa xudaybiya markuu dhacayay in uu khaalid ibnu waliid uu la safnaa yacni nimankii carbeed ee reer quraysheed in uu la safnaa riwaayadda soo socotee khaalid uu ka waramay qaabku u islaamayna riwaayadana xoojinaysa marka marka waxaynu qaadanaynaa in uu islaamay sanadkii sideedaad markii heshiiskii xudaybiya uu dhacay ka gadaal inuu khalid ibn walid radi allahu canhu uu soo galay diinta suuban ee islaamka walaalayaal haddaba aynu dhegaysanno khaalid ibnu waliid isaga laftigiisii oo inooga warramaya qaabkii uu islaamay radia allahu canhu arda wuxuu ibnu sacad fi tabaqaat uu kusoo saaray riwaayo tilmaamaysa qaabkii uu khalid ibnu waliid uu ku islaamay oo isagu uu ka sheekaynayo khaalid wuxuu dhahay radi allahu markii uu allah subxaana wa tacaala ila doonay buu yidhi khayrka iyo wanaag iyo islaamnimada markiu ila doonay waxaa ilaahay qalbigayga kusoo riday buu yidhi jacayl aan u qabo islaamka waxa kale uu yidhi caqligaygii iyo maankaygii baa igu soo noqday waana runo qofku markuu gaalka uu yahay inta caqli iyo maan male maba fakerayaba subxaan allah caatifad iyo wax kalaa ka horaysa wuxuu dhahay khaalid caqligiina waa igu soo noqday waxaanan jacayl u qaaday buu dhahay markaa islaamnimadii subxaan allah markaase waxaan isweydiiye u fiirso wuu fakeraya qofku hadduu doonayo noloshiisina wax ka bedelo wuu fakaraa marka wuxuu dhahay waxaan isweydiiyey oo waxaan idhi moxamed wuxuu yidhi intaasoo goobood ah ayaad kula kulantay oo marag iyo markhaati aad ka ahayd oo aad iswajahdeen wuxuu dhahay khaalid goob kasta dagaal oo aan kula kulmo moxamed waxaan noqdaa oo aan dib u laabtaa buu yidhi anigoo naftayda og inaan anigu ahay ka wadiica yacni ka hooseeye liita inaan ahay oo welibana aan yaqiinsanahay oon hubo inuu muxamed anna muxamedan sayadhar inuu muxamed guulaysanayo muuqanayo anoo og ayaan laabtaa buu yidhi subxaan allah dabadeedna wuxuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu soo baxay heshiiskii markaa xudaybiya ee nimankii carbeed ee reer quraysheed uu nebigu heshiiska uu la galayay waxaan ka mid ahaa buu yidhi ciidan reer quraysheed oo ka horjeeday markaa muslimiinta markaa wajahayay wuxuu dhahay jaanis baan helay ama fursad baan helay nebiga iyo saxaabadiisa oo tukanaysa salaadii casar subxaan marka waxaan doonay buu dhahay inaan weerar ku qaado inaan weerar ku qaado ayaan doonay buu yihi laakiin macalasaf eh, weerarba aan soo qaadee salaada uu tukanayo nebigu waxa la weeyaba salaatulkhawf salaatii markaa cabsida weeye subxaan oo qolo ka midana markaa way tukanaysaa qolo kalena way ilaalinaysaa nebiga iyo saxaabadaba subxaan marka waan mari kari waaye buu yihi waanaan iska kala tagnay kadib kadibna nebiga iyo carabtii reer quraysheed heshiis bay galeen markaa oo heshiiskii xudaybiya ayaa markaa meesha ka dhacay buu yidhi markuu heshiiskaasi dhacayba waxaan isweydiiyey buu dhahay khaalid oo maxaa hadhay marka maxaa hadhay carabtii reer quraysheed iyo markaa maxamedba way heshiiyeene talow adigu xaggeed qabataa ayaan isweydiiyey buu yidhi oo waxaan isku idhi buu dhahay falow haddaad adid ninkii najaashi ama ninkii xabashiga ahaa iyo yacni boqorka u ahaa xabashida najaashi asxame ibnulabjar haddaad dhankiisa qabatid bal ka waran haddana waxaan isku idhi buu yidhi oo ninkaas isagoo kan islaame moxamed raacay isaga iyo saxaabadiisuba subxaan allah haddana waxaan isku idhi buu dhahay bal ka waran haddaad qabatid boqorkii romaanka ee heraqal markaasaan haddana waxaan isku idhi buu ayuu yidhi khaalid oo markaa madiintaada intaad ka baxdid ayaad qaadanaysaa diinta kristanka ama ta yahuudda oo welibana aad degaysaa beled markaa cajama yacni beled ee qurba adiga kugu ah mise wuxaan isku idhi buu idhi ma iska deganaataa magaaladan aad u dhalatee magaalada maka oo noloshaada halkaa ku qaado wixii dhacayaaba ha dhacaan su-aalahaasaan isweydiinayay ayuu dhahay markaa khaalid ibnu waliid sayfullaahi lilmasluul wuxuu dhahay khaalid ibnu waliid walaalayaal radi allahu canhu markii uu soo laabtay nebigu cumrat lqada cumrat lqada waa maxay waa cumradii soo qallaynayey ama la gudanayey oo heshiiskii xudaybiya markii uu dhacay ayaa markaa nimankii carbeed waxay kula heshiyeen nebiga inuu sanadka soo socda in inuu cimraysto cumratulqada cumrada loo yaqaano marka cumradaa markuu nebigu uu yimi magaalada maka anigu waan maqnaa buu yidhi waxaana markaa nebiga la socday walaalkay waliid ibnulwaliid oo aynu shalay toole ka warramaynay ama xalqadii hore aynu kaga warramaynay walaalayaal in uu ka mid ahaa subxaan allah inuu ka mid ahaa dadkii markaa lagu qafaashay dagaalkii beder markii maxbuus uu noqday weliid ibnulwaliid isagoo gaaladii reer qureysheed la socda ayaa markaa jeelkunbaa dee loo taxaabay muslimiinta markaasuu wuxuu arkay subxaan allah muslimiintii oo markaa laa ilaaha illa qaabkii ay u tukanayeen iyo dhaqankoodii akhlaaqdu wuu ka helay waanu qaatay diinta islaamka ayuu qaatay walaalkay weliid ibnulweliid oo muslima ayaaba la socda nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo markaa ciidankii muslimiinta markuu magaalada maka soo galay buu isoo raadiyey wuu i waayey dabadeedna warqad ayuu ii reebay oo warqad buu ii dhigay buu dhahay warqadaasoo ay ku bilaaban tahay buu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim ku bilaaban magaca allah allahaasoo naxariista naxariista guud iyo naxariista gaarka ahba intaa kadib ayuu dhahay walaalkay wuxuu yidhi waxaan la yaabanahay buui oo aan la cajabsanahay maskaxdaad iyo maankaagu siday uga tagtay diinta islaamka caqlina nin le tahay wa caqluka caqluk nin caqli le oo maan iyo maskax iyo garaad lena waa tahay khaalidow oo ma islaamka qof adiga kula mid ah ayaa ka moogan ama jaahil ka noqda adigoo kale khaalido isaad islaamka uga jaahil noqotaa oo aad uga mooganataa baa ku qornayd buu yidhi weliba waxaa ku qornayd buu yidhi warqadii wuxuu igu dhahay oo uu ku qoray markaa wuxuu yidhi weliid ibnu weliid baa hadlayo warqadda qoray wuxuu dhahay rasuulkii ilaahay baa wuxuu i weydiiyey oo igu dhahay khaalid me markaasaa waxaan ku yidhi buu yidhi ilaahay baa keenaya yati illaahu bihi ilaahay baa keenaya baan idhi markaasuu wuxuu rasuulku igu dhahay maa mithla khaalid yajhalu lislaam uma khaalid oo kale ayaa diinta islaamka jaahil ka noqonaya ama moogan markaasuu waliba nebigu wuxuu igu dhahay buu yidhi haddii uu markaa muslimiinta ku soo biiro oo uu garab siiyo ayaa uga khayroon hadduu noo yimaadana waan u madno sheeganaynaa waxaan raacayna waxaan loo raacayaana ma jirto sidaan kuwii isaga la mid ahaa ee ka horreeyeyba loo cafiyey baa loo cafinaya subxaan allah markaasuu wuxuu ku qoray warqadii buu dhahay walaalkay walaalow soo deg deg buu yidhi waxa ku dhaaftay waqti fara badan oo saalixa ayaa ku dhaaftay buu yidhi subxaan allah wuxuu dhahay markii aan warqadii helay oo warqaddii aan akhristay ayaa firfircoonibay gelisay waxaana waxaanay farxad gelisay maqaalatu rasuulillaah weedhii iyo eraygii nebigu uu lahaa ma khaalid oo kale ayaa markaa subxaan allah ka jaahil noqonaya diinta islaam arrintaasay farxad gelisay kolkaa wuxuu go'aansaday aansaday markaa walaalayaal inuu qaato diinta islaamka wuxuuna dhahay khaalid waxaan kaloo arkay riyaan arkay cajiiba riyo cajiiba ayaan arkay buu yidhi habeenkii markaan seexdayba waxaan arkay buu yidhi anigoo ka baxaya deegaan ama beled cidhiidhiya oo qallafsan oo abaaraysan oo gelaya meel waasica oo markaa doog iyo cagaar leh subxaan allah markii damban islaamay buu dhahay ayaan riyadan waxaan u sheegay ababakar asidiiq radi allahu canhu markaasuu abubakar wuxuu igu dhahay waxa weeye beledka cidhiidhiga ah ee qallafsan wuxuu ahaa shirkiga iyo gaalnimada meeshii waasaca ideed soo gelaysayna waxay ahayd islaamkii ayay ahayd wuxuu dhahay khaalid ibnu waliid markii haddaba aan u diyaar garoobay inaan soo baxo inaan soo islaamo ayaan waxaan u tegay buu yidhi raggaanu saaxiibbannahay oo waan isweydiiyo waxaan idhi talo safarka ayaad isku sii raacaysaan oo maxamed xaggiisi aad qabanaysaa marka waxaan u tegey buu dhahay safwaan ibnu umaya safwaan ibnu umaya ibnu khalaf ayaan u tegey subxaan allah markaasaan waxaan ku idhi yaa abaa wahab abaa wahabow ma inagu waxaynu nahay ma jirta buu yihi xeedho la cuncunaya baanu iska nahay gebiga iyo guba ee aynu tagno maxamed waa kanoo waa kan guulaystay ee ka guulaystay carab iyo cajanba ka guulaystee aynu u tagno sharafta maxamedna dee waa sharafteenii uno waa isla reer quraysheedun baynu nahay ee aynu u tagno markaasuu safwaan ibnu umaya yidhi ma anigaa u tegaya wuu diiday buu dhahay markaas safwaan ibnu umaya oo wuxuu dhahay reer quraysheed hadday guddigood ay u tagaan maxamed anigu weligayna uma tegayo markaasuu wuxuu dhahay khaalid ibnu waliid waxaan idhi ninkani waa safwaan oo aabbihii umaya ibnu khalaf iyo walaalkii caliy ibnu umm, umaya ayaa goobtii dagaalkii beder lagu dilay marka waa nin walaalkii iyo aabbihii markaa u cabsa yacni weli xasuusanayaan idhi oo waan iskaga tegay buu yidhi waxaan u tegay buu yidhi cikrama ibn abi jahl cikrama iyo ibn abi jahl iyo khalid ibnu waliid khalid baa adeer u ah cikrama ilan khaalid iyo abaajahl waa ilmaadeere waa inagii hodda koor kasoo warramayna walaalayaal dabadeedna waxaan ku dhahay buu yidhi cikrama ibn abi jahl ban waxaan ku idhi cikramow ina mari aynu maxamed u tagnay isna wuxuu dhahay jawaabtii safwaan oo kale ayuu isiyo wuxuu ihi haddii quraysho oo dhani ay maxamed raacdaan ugu raaci maayo alla markaasa waxaan idhi buu dhahay waa nin isagana aabbihii la dilay subxaanallah khaalid isaga walaalayaal aabbihii dagaalka beder laguma dilin dabcan isaga walaaladii ilmaadeeradii dad badan oo ehelkiisa reer bani maqsuum ka mid abaa isagaba geeriyooday laakiin isku mid ma noqonayso qofka aabihii la dilay mar walba waxa sii xun yani qofka dareensan in aabihii la dilay subxaan allah haddii walaalka ama wiil aad dhashay la dilo iyo haddii aabaha la dilo waa kala dareen wayna kala xun tahay weeye walaali calaa kulli xaal wuxuu dhahay waan iska soo baxay khaalid oo waxaan soo kaxaystay buu yihi markaa ratigii marka aan ku safraayey markii aan soo baxayaba waxaan la kulmay ninka la dhaho cuhmaan ibnu talxa ibnu abi talxa ninkana markaan arkay baan xasuustay isnayn aabiyaashii la dilay marka waxaan isidhi waxba ha u sheegin haddana markii dambe waxaan go'aansaday kolleyba adigana uga baxaysa safar baatee weydii isagana war u sheeg waan weydiiya waxaan ku idhi xaggaasaan ku socda mise cuhmaan ibn abi dalxahanna isna wuxuu go'aansaday isla maalinta in uu isna muxamed u tago soo islaamo subxaanaka rabbana laa xawla walaa quwata illa billah markaasu wuxuu dhahay maanta ma ujeedaa waxaan usoo kallahay ee aan ratigaygan anna usoo xidhxidhay waa inaan maxamed u tago wuxuu dhahay waanu markaa aynu heshiinay oo waxaanu nidhi aynu ku kulanno meel la ydhahdo ya waa meel sideed kilomitr markaa ka xigta dhanka magaalada maka wadada markaa loo maro magaalada madiina ku taalla sideed mayl marka halkaa marka laga socdo magaalada maka ee lagu sii socdo magaalada madiina almunawara halkaasaanu ku ballanay buu yidhi waan israacnay buu yidhi intaan jidka kusii jirnay meesha la dhahdo alhadda halkaa markaanu marinay ayaa waxaa noo yimi ninka la dhahdo camru bnulcaas radi allahu canhu camru bnulcaas ayaa isaguna na weydiiye xaggaa ku socotaan waanu sheegnay maxamed baan ku soconaa baan ku nidhi buu yidhi isagiina wuxuu dhahay aniga laftigayguna maxamed baan ku socdaa waan islaamaya subxaan allah waxaan nidhi buu yidhi waxaanu haddaba nahay safarkaasaynu wada wadaagaynaa isku wehelsanaynayna marsh waanu baxnay buu yidhi subxaan allah waxaanu soo galnay magaaladii madiina ayuu yidhi bilowgii bishii safar ee sanadkii sideedaad ee hijiriyada wuxuu dhahay khaalid dhar cusub ayaan gashtay oo waan is qurxiyey subxaan allah waxaanan markaa wuji haystay rasuulka calayhi salaatu wasalaam warkiina waa loo sii sheegayba nebigo calayhi salaatu wasalaam waa kii markaa nebigu lahaa ramadkum quraysh biaflaadi badiha reer quraysheed waxay idinku soo tuurtay beerkeedi beerkeedii macnaha raggii ugu qaalisanaa khaalid ibn waliid iyo cuthmaan iyo cumru bn alcaasoo wada socda waaba waxa weeye raggii ugu geysisanaabay maanta subxaan allah kasoo islaamay nimankii reer quraysheed subxaan allah wuxuu dhahay waxaa iga hor yimi walaalkay waliid ibn lwaliid oo igu bushaaraynaya isaguna in uu nebigu calayhi salaatu wasalaam warkiina loo sheegay oo uu nebiguna uu faraxsan yahay oo uu aad u masruur uu u yahay sala allahu calayh wasalam nebigii baan u galay buu dhahay oo waxaan ku salaamay salaantii markaa nebinimada assalaamu calayka yaa rasuul allah ayaan ku salaamay buu yidhi salaantii buu naga qaaday kadibna waana shahaatay shahaadadii xaqa ahayd ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muxammadan rasuulullah waxaan qiraya ilah xaq lagu caabuday inaanu jirin allah mooye waxaan kaloo qiraya inuu maxamedna yahay addoonkii allah iyo rasuulkiisii markaasuu rasuulkii wuxuu dhahay alxamdu lilaahi aladii hadaak ilaahay baa mahad iska leh ku soo hanuuniyey khaalidow qad kuntu araa laka caqlan yacnii waxaan kugu ogaa buu dhahay rasuulku nin caqli leh oo maan iyo maskax leh inaad tahay markaasuu khaalid wuxuu yidhi rasuul allow ii dembi dhaaf wixii aan dembi galay iyo wixii jidka ilaahay aan hor istaagay ii dembi dhaaf rasuulku wuxuu ku dhahay amaa taclam yaa khaalid khaalidow miyaanad ogayn ana alislaama yajubu maa qablahu inuu islaamku buriyo wixii ka horreeyeyba subxaan allah dembigaad doontidba gal eh haddii aad soo islaamtood muslim noqoto waa lagaga toobad aqbalayaa oo danuubta oo dhan alla subxaana wa tacaala wuu kaa dhaafaya hadda waa mujrimka adduunka ugu weyn iyo kriminaalka adduunka ugu weyn hadduu islaamo subxaan allah ilaahay subxaana wa tacaala wuu ka aqbalayaa markaa diinta wuu ka aqbalaya dembigiisana wuu dhaafaya dabadeedna wuxuu dhaa waan farxay kadibna camru bn alcaas ayaa soo fadhiistay isna wuu islaamay cuhmaan ibn dalxa isna wuu islaamay subxaan wuxuu dhahay markaa khaalid walaalayaal allan ku dhaartee maalintii aan islaamay laga bilaabo ilaa iyo maalinta nebigu ma iisan jirin cid uu ii dhigo ama ila barbar dhigaba subxaan sala allahu calaa sayidina rasuuliillah inahaasna insha allahu tacaala xalqadeeniina aynu kusoo koobaynaa xalqadii markaa afraad ee aynu kaga waramaynay taarikh nololeedkii iyo silsiladii markaa walaalayaal khalid ibn lwaliid almaqzuumiy sayfullahi lmasluul seeftii allah ee galka la-ayd intaanu ku kulmi doonno barnaamijkeenan xalqadda xigtana waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuhu